bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaعiin ama bacd cashirkan waa cashirkii sagaalaad ee ka mid ah min صifaة salaaة الnabiy lsheekh albani raxmat اllahi tacaalى calayh intayna cashirka gudagalen waxaa xusid mudan xadiidkii laba mulaaxado oon shalay aanu hafnay aan baraarujinno Eh, si sheekha ammaanadiis wax oga gudanno midda koobaad <clears throat> bogga hadda anuan haysta boqol iyo saddex boqol ku saabsanaa cabdullahi bni camr bni caasala qur-aan nabigu kala hadlahay uma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi alaain wanahaahu an yaqra'ahu fi aqala min dalika saddex beri wax ka yar yuu u diiday ku taalla nahyigaas uu nabigu ka reebay saddex beri wax ka yar ku khatimin wadaaddaa ka hadlay sanadka xadiidkaas waxayna ku cileeyeen oo sheegeen cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibni ancam alifriiqi baa ku jiray dhaheen oo waxa uu ka sii qaadanayaa cabdullaahi ibnu raafic atannuukhi qaadi ifriiqiya ninka labadaa wadaad baa ku jiray dheheen marka ma sugnay leeyihin inuu nabigu yidhi sala اlla alيه wasalam ninkii saddex beri wax ka yar ku khatima ma fahmo mana fahmahayo way sugan tahay waa xadiidka saxiixa ah xadiidku caaishana sanadkiisu waa sugan yahay asaguna nebi maxamed sal lay slam weligii qur-aanka saddex beri ka yar kuma dhammaynin isagoo yidhi ma fahmaysaan saddex beri wax ka yar haddaad ku akridaan cilmigii looga baahnaana ma helaysaan iyo asagoo ficil ahaan aan weligiiba saddex beri wax ka yar aan qur-aanka ku khatimin oon ku dhammaynin inaha marka la isku geeyey iyo xadiidku isku macnuun bay noqonayaan isku macno bay noqonayaan laakiin min xaysu sinaaca alxadiiiya sanadka xadiidkan wanahaahu an yaqra'uu fii aqala min dalika wadaadkaasaa ku jira ama cabdiraxmaan bn ziyaad ibn ancam alafriqi asagu marka la taxqiijin ninka nin reer masara oo ka soo jeedo tunis ifriqiya haddaad maqasho tunis ba hadda loo yaqaana ifriqiya tunis baa la odhan jira waaga hore haddana tunis baa laska yidhahdaa qaadi buu ahaa muxadiث faqiiha raggii marka ahlu baladkiisa ahaa isku wadanka ahaayeene yaqaanay nin xaafida oo iqo imaam ah oo biyo kama dhibcaan ay ku tiriyeen ama wadaadka cabdiraxmaan ibnu raafic atanuukhi asagu baa la yidhaahdaa laakiin fasawi oo misri ah wuxuu ku sheegay fii iqaati اlmasriyiin buu ku sheegay waana qaadiga afriqiya ibn xibbaanna waa tawhiiqiyey waxaana ugu filan inuu ninkaasi cadaaladiisii lagu kalsoonada aqoontiisa alimaam cumar bin cabdilcaziiz baa wuxuu u diray asaga sideed wadaad oo kale mise sagaal wadaad oo kale iyo afriqiya tunis u diray si dadka diinta u baraan ragga jarxiyeyna waxsaa u sii badan ma aysan sheegin marka intaas in la baraajino munaasabay ta labaad walidaalika kaana laa yaqra'u اlqur'aana fii aqala min alaain bogaa boga xigo oo boqol iyo afara dabcadayda saddexaad baan xadiidka walidaalika an laa yaqra'u اlqur'aana fi aqala min alaain sheekhalbaani raxmat ullahi taala calayh waagi dambe wuu daciifiyey silsilada lix kun sagaal boqol konton iyo afara laga eego lix kun sagaal boqol konton iyo afar wuxuuna codsaday sheekhu ka dalbay meesha iyada markuu maray silsilada daciifada in sifatu salaati nebiga laga saaray xadiidkan wuxuuna sanadkiisa ku sheegay inuu yahay aciif jiddan daciif jiddan marka suyuui baa jaamicu sagiirkiisa taxsiiniyey manaawinah taysiirka uu ku sharxo jaamicu sagiirku ku taxsiiniyey marka wadaadahaas inaan ku khaldamay baan u malaynayaba sheekhu leeyaha almuhim wuxuu codsaday in laga saaro sifatu salaati nebiga laga bixiya xadiidkan walidaalika kaana yaqra'u alqur'aana fi aqala min alaa sidaasuu marka ayuu sheekhu yuu maray laakiin sanadka sanadka caaisha xadiidkeeda ibnu sacad fi طabaqaat uu ku soo saaray waa sanad xasana ama صaxiixa calى aqali taqdiir siduu sheekhu codsadon baan idiin sheegahayaa inuu sanadku daciif jiddan laakiin ariiqa ibnu sacd fi طabaqaat waa ariiq xoog badan min xadiidi caaisha sidaas wey aan u gudubna marka meesha aynu ku joogno so halkaa maynu ku joogi wa kaana salى اllahu عalayh wali wasalam yaquul wuxuu odhan jiray man sallaa ruuxii tukada fii leylatin habeen gudihii bimiatay aayatin laba boqoloo aayad ku tukada fa innahu yugtabu waxaa lagu dhigi oo lagu darhaya min alqaanitiina kuwa alla adeecee u soo jeeda min alqaanitiin ay almuiiciin ama min alqaanitiina kuwa istaagee ilaahay ku xusa istaagga ila qunuudku marna qiyaam buu noqdaa waa soo marray markan waa qumu lilaahi qaanitiina maraynay mar ataace iyo khushuuc buu hadda marka wuxuu ku fiican yahay in la yidhahdo min alqaanitiin kuwa ilaahay istaag ku caabuda yaamuleyl la yimaadu lamiduu ka mid yahay almukhlisiina ilaahay cibaadada u saafigareeya xadiidka ibnu khusayma saxiix yeelay iyo xaakim waxaana la socda xadiidka waman qara'a miatayni kutiba min alqaanitiin kutiba min alqaanitiin riwaayo ah ayaa jirta xadiidku wuxuu ka yimaadaa saxaabo fara badan hal sanadkiisu goon ahaan yahay ma jiro laakiin marka laisugageeyo waa xadii badane xadiiu abi saciid اkhudri baa macnaha ku yimaada xadiiu abi hurayra abi darda abu umaamat albahili cabdulaahi ibni camr fadaalaة bni cubayd cabdulahi bni camr bni caas intuba marka axaadii badan weeye xadiidka cabdullahi bn camr bn caas baana ugu xoog badan oo asagu xasan noqonaya marka gooni loo firiyo mxuu ahay gebi ahaantiisa intooda kale dacfi badan baa ku jira barhkoodna way iskaba hayaan saasuu marka sheekhu u inuu yahay xadii sugan wadaaddaa cileeyey waxayna ku cileeyeen irsaal hoosta sheekhu wuxuu idin leeya waa aragtaan baan u malayn daarimi iyo xaakim baa wariye wasaxaaxu waafaqahu dahabi wadaaddaa cileeyey waxay dhan waa mursal axaadiidta tilmaamaysa man qara'a fii leylati bimaatay aaya aw bimiati aaya ninkii boqol akhriya khaafiriinta laguma daro ninkii laba boqol akhriyana waxaa lagu daraa qaanitiinta mukhlisiinta saa in loo kala qaado waxay dhaheen wadaadda wa waa mursal oo taabiciin baa nabi maxamed gaadhsiiya saxaaba nabi maxamed ma gaadhsiiyaan waxaana sax ah in laydhahda saxaabada fatwadoodii weeye sidaasay wadaadda ku tageen laakiin haddaad ogolaateen in saxaaba qadiyadda ay ka sugan tahay oy saxaabada odhan jireen ninkii boqol aayood habeenkii ku tukada ama akhriya nin ilaahay halmaasan laga dhigi maayo ninkii laba ku tukadana waaba nin qaanid oo mukhlis lilaahi ah tafsiilkaa asaga ah iyo faahfaahinta iyo ajirka qaabkaas loo xubno xubneeyey wax saxaabi ku ijtihaadi karoo maan iyo maskax lagu garan kara ma ahe waa shay nebi maxamed laga soo dheegtay waa mas'ala aan ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi lagu keeni karin marka xataa hadduu noqdo mowquuf cala asaxaaba waa marfuucun xukman wadaadaha leh ayaa garlaad moodaa si kastaba noqotee xadiidku mowquufka ah wuxuu u markhaati kacahayaa mxuu ahaayey mursalka ah, ayb silsiladuna kaga hadlaa sheekhu xadiidka ku saxiiya ha laga fiiriyo xadiid sugan wey sida raajixah wa kaana yaqra'u salى اllahu alيه wasalam fii kuli laylatin habeen walba wuxuu akhriyi jiray oo ku seexan jiray bibani israa'iil suuratu isra wazumar iyo suurat mxuu ahaayey tanziil ba inagu dhihi jiraan u malaynaya zumar iyo israa'iil buu nabigu habeenka akhriyi jiray riwaayaadka xubinkunabigu seexanhaya ee gogasha uu tagahayo iyo isra intuu bilaabuu dhammaynaya haddana zumar buu dhammaynhayaa hurdada way kaa tegay haddaad mxuu ahay dadka hadda jooga inaad xoogo qulwalantaad saa akhriadaad marmarisoood sii orada mooyeen haddaad tiraahdo suuratu israa baan dabada qabanhaya haddana waxaan ku xijin tanziil oo suurad adagoo dhib badanba ah hurdada way kaa tegay waru malay waxaa weeye dad nabigu sal ly slam cibaada u diyaar u ahaa ilaahay aad axadu barakeeye buu ahaa laakiin nafta haddaad barto way baran nafta haddaad barto way baranaysaa ayb xirsi xidh baa loo baahan yahay maxaa nabigu weerar badan baa ku socday shayaaiin iyo jin iyo xasad iyo balaayo intaan ilaahay wardigiisiiya la gaadhinayo cibaadadiisaba difaac adag baa loo bahay inaad xidhato xirsi xidh wey suuradahaas ayb wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray man sallaa fii leylatin ninka habeen ku tukada bimiati aaya boqol aayadood lam yugtab laguma daro min alkhaafiliina kuwa alla halmaansan ee ilaahay iloobay xadiidka in hore lagu xijiyaa wanaagsan xagga munaasaba ahaan oo kii hore la daba dhigo waa isku hal xadii isku hal xadiid weeyo wa kaana yaquulu man sallaa fii leylatin bimi'ati aayatin lam yugtab min alghaafiliin waman sallaa fii leylatin bimitay aaya fainahu yugtab min alqaanitiin almukhlisiin in sidaa uu isku raaciyaa fiicneed munaasabada waana isku hal xadii isagoo kala go waa jira wuxuu isu raaciyay jira mise anoo kale un baad wakaana axyaana mararka qaarkood yaqra wuxuu akhri jiray suubanuhu fii kulli ragcatin ragcad walba gudaheeda qadara khamsiina aaya konton aayadood wax dhan oo ku qiyaasan aw agara ama wax ka badan ayb xadiidka isagoo sidaa lafdigiisu yahay kuma jiro muxuu ahaay meeluu sheekhu u tiirinayo isagoo sidaa ah oo lafdigaa ah kuma jiro laakiin wuxuu ka qaatay xadiidka caaisha iyuu ka qaatay xadiidka caaisha fi saxiix ku jiray buu ka qaatay oo nabi maxad sal slam sujuuddiisa ayaa waxaan ku qiyaasi jiray ilaa konton aayadood inuu sujuudsan yahay inta konton laga akhriyo idan marka waxaa weeyaan haddii sujuuddu haddii sidaa u dheeraatay istiqraa waxaa lagu oga dabagal iyo tatabuc waxaa lagu ogaaday sujuudda nebi maxamed iyo rukuucdiisu iyo istaagga ka horreeya ee qur-aankan lagu akhriyo waa isku qiyaasnaayeen waxaana u badnaa u dheeraa istaagga waxaa xigay rukuucda waxaa u yaray sujuudda mar haddii caaisho cadaysa iyo khayrkeedba in nebi maxamed sujuudi intuu sujuudda ku maqan yahay la akhrin karay konton aayadood halkaa waxaad ka fahmaysaa qiyaamkuna istaaggiisii waxaa soo galay iyo rukuucdiisii in la akhriyo konton aayadood wax ka badan marka waa macno istimbaai ah weeyo oo dabagalkii tatabci istira laga qaatay laakiin lafdi sariixa oo xadiid ku yimid ma aha wa kaana axyaana yaqra wuxuu akhrii jiray subanu fii kulli ragcatin qadra hamsiina aaya aw akar wa taarata mararka qaarkeedna yaqra'u qadra yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almuzammil inta laga akhriyo ayuu mararka qaarkoodna eh, eh, taagnaan jiray ragcadaha qaarkood wamaa kaana sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi ma ahayn yusalii kii tukada alleyla kullah habeenkoo dhan ma tukan jirin badankiibuu tukan jir ilaa naadiran si in dhifdhif mooyeen dhifdhif mooyeen faqad raaqaba cabdullaahi ibnu khabaab ibna arad baa ii dhigan abuu cabdilaahi baa ku fiican in la yidhaahdo cabdullaahi ibnu khabaab ibnu arad saxaabi ma aha aabbihii khabaab ibnu arad baa saxaabi ah faqad raaqaba abuu cabdilaah khabaab ibnu arad ayaa eh, jeedaaliye ama muraaqabeeye ama u kuurgalay u kuurgalay salaada nebi maxamed buu u kurgaloo firiyey iyo qiyaamuleilkiisii maxaa idin dhiga idinku kulligiin cbdullahi bn arbaa idin dhiga wa kaana qad shahida badra waa ninkay cabdullahi bn khabeer rado ninkay dili jireen nimankii khawaarijta ahaa ay dheheen aabbaha maxaad ka maqashay aabihii baa saxaabi ah markaasuu aabbahay saa iyo saa isuu ii sheegay waan fahanay asna way gowraceen gabadhuu mxuu islaanta la socotana waa kay dooxeen isagu taabici inuu ahaabaa raajixa aabbihii weeye xadiidka waxa wariya iska leh faqad raqaba abu cabdillaah khabaab bni arad ayaa wuxuu u guurgalay nebi maxad sal slm rasuul allah alleylata kullaha habeenkii oo dhanba saasay iskugu xidhantahay wa kaana wuxuu ah cabdulahi bn khabaabn mxuu ahaa abu cabdillahi khabaab bni arad qad shahida mid ka qayb gala badran dagaalkii beder maca rasuulilahi nabiga la jirankiisa raqaba abu cabdilaah khabaab bni arad rasuul allah saasay iskugu kaa xidhantahay intaa hore waa jumla ictiraadiya oo loo keenay in laguu sheego wuxuu ahaa khabaab bni arad fadligiisi iyo qiimihiisa lagugu sheegahayo allaylata kula habeenkii o dhan buu u kuurgala wa fii lafdin lafdi waxaa ku yimid fii leylatin sallaaha kulaha habeenuu nabigu tukaday dhammaanteedba salaaha kulaha dhammaanteedba uu tukaday habeenuu dhammaanteedba tukaday buu u kuurgalo firinayay xataa kaana maca alfajri ilaa waaga waa beriga laga gaadhay falamaa sallama markuu ka salaama naqsaday suubanuhu min salaatihi qaala lahu qaal lahu cabdulaahi kuma dhihin qaal lahu khabaab khabaab ibn arad wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummi aabbaha iyo hooyadaba allaha ku dhaafiye oo mxuu aha aan kugu furte meeshii ada dhib kaa gaari lahaa hooyada aabbaha ku habsado wey macnuhu ruuxaad jeceshahay baa la yidhaahdaa ayb laqad sallayta leylaxalay waxaad tukatay salaatan salaad maa ra'aytuka aanan ku arag sallayta naxwaha iyadoo kaleadoo tukaday faqaala suban wuxuu hi ajal runtaa wey salaad dheer baan xalay tukadoon galay innahaa iyadu salaatu raabin wa rahab salaatu rahabin wa rahab waa salaad wax lagu jirinhayo waxna lagaga baqanhayo raqabku waa wax doonid ilaahay baan nasri iyo guul kaga doonahaya salaadda ayada ah ayib masaa'ib iyo cuquubaad iyo qulqulutooyin soo socdana ilaahay inuu balaayana xirsi xidhna way ahayd salaadu salaad xirsi xidh ah oo reerka lagu xirsidhaya saxaabada iyo dagaalka madare berri aroorta aloosan iyo kala baxan baa ilaahay lagu baryahayay salaatu raqabin ay salaatu tarkiibin bay ahayd wa raqbatin min allah in khayr lagu jirin hayo salaadaan ku dalbahayo oo wanaag ku doonayahay wa rahabin wax laga cabsanay ilahay aan kaga magangelay dinta dambaa kuga cadin rahabin warahab wa inii sa'altu rabbi caza wajalan weydiistay alaaa khisaalin saddex arimood fa acطaanii inatayn labu isiiye wamanacanii waaxidan midna waa iga diido igama aqbalin sa'altu rabbii waxaan weydiiyey weydiista an laa yuhlikanaa inuusan nagu halaagin bimaa ahlaka bihi اlumama qablana ummadihii naga horeeyey wuxuu ku halaagay wuxuu ku hala usan nagu halaagin wa fii lafdin waxaa ku yimid lafdi kale alaa yahlika ummatii o alaa yuhlika ummatii bisanatin abaar sanadu waa abaar wey iyo muxuu ahaayey barakac usan ku baabi'in fa acaaniiha waa ay siiyey in abaar caama muslimiintu intay ku habsato kulligoodba ay baabi'ayso ma dhicin abaarta u darayd ee muslimiin soo marta caamar ramaad ay ahayd sanadka sideed iyo tobnaad ee hijrada ee khilaafada sayidina cumar marka xijaaj bay ka dhacday madiine iyo maki dhulkan baa lagu leeday ayib dhulkan khaliij shaam baa marka nabad qabtay shaam iyo ciraaq baa nabad qabay markaasa waxaa laga soo rari jiray wax walboo loo baahan yahay dhar iyo dhuuni iyo biyo iyo baad baa laga keeni jiray ilaa hal maalin la yidhi awrtii ka soo dhaqaaqday muxuu ahay shaam ee raashinka waday iyo dharka iyo waday muxuu ahaa dhuunigaba waday ay kii u dambeeyey markuu maraya shaam kii u horreeyey madiinuu soo galay loo soo gurmadaya cumar marka isagoona guntuu naashas kaga dhig waagu caatoobe wey nin laf weynoo xoog badan bu haylmayr wuxuu noqo daa'imo ah jirkiisoo dhan baa isbedel midabkiiso dhan baa isbedel intay muslimiintu ay ka cifanayaan wuxuu yidhi waa ina saliid iyo dufan iyo hilib la ruugiyo hawlaha wuu iska xarimay markii roob da-ay oo ummaddii ay mxuu ahaay nicmaysatay oo laga baxay balaayo oo la barwaaqaysay kadib baa cumar ugu horreysay isagoo jidinkiisu wax fiican maro ayb kuwana mxuu ahaayey siddeed iyo toban musqulood baa u qodan mid shaydaan cabdibaari cadwaan la yidhahda waxaan booqday mxuu ahaaye wasiir yuhuudi ah yuhuud ahoo yaan booqday buui falayd yar oo fillu degan yahay buui laba musquloodoo mid kor u taallay mid hoos buu lehay waxaam haddana u booqday buui mid isku sheegay mxuu ahay ra'iisulbalda mxuu ahaa ii sheeg duqi magaalada iska daa wasiirba ma ah duqi magaalada qasri dhan oo soomaali o dhan keligood qaad u degan yahay buui halkii dabaq waxaa ku yaalla siddeed iyo toban musqulood buui siddeed iyo toban musqulood de wa la cuno maogta meel la geeyaa la rabaaye ah, marka inagu waan saasuu iska noqday aaaaniha waa i siiyey ilaahay wasaaltu rabbi rabbiga waxaan weydiistay caza wajal anlaa yudhira calayna inuusan naga adkaysiinin caduwan cadowa min hayrina annaga aan ahayn cadow aan annaga ahaynoo gaala intuu soo dulo inuu kulligii annagaba naga adkaado ilaahay inuusan nagu imtixaanin faacaaniha waa i siiyey weligeed ma dhicin muslimiintoo midaysan gaala inay ka adkaato fi taarikh dib daaradu akriya maalinkii islaam bilowday ilaa yomina hada akhriya muslimiin soolaba oo xayaayugan oo madax bannaan oo keligooda inay gaala ka dhicin maanta waa ma kama hadlayo goob lagu dagaalamay goob lagu dagaalamay marna waad adkaataa marna waa laga adkaadaa taas guul lama yidhaahdo baashu ninkii ku dambaysaa la yidhah ciyaar waa geli dambe ayb geelu dhallaan qaade ma dheero walxarbu sijaal waana xuruub alambiyaaba sidaa ah laakiin intii lagu legdo in beerka lagaaga fadhiisto oo xataa firiq firiqdii aad gabto kadibna aad dhiibto saana aad wax ku qaayibato fi taarikh ma dhicin markay inay muslimiin qaybsamaan mooyeen oo qaybna dhahdo waan halgamaynaa waan isdifaacaynaa qaybna ay gaala la safato taarikhda akhriya aad moodaysaan xadiidku inuusan xaqiiqa ka hadlayn soo akhriya taarikhda alimaam ibn اlqayim fi kitaabi adda wاdawa wuxuu ihi fi taariikh muslimiintu gaala kama adkaani ila cinda اlاkhtilaaf mana abna bu inaa mooyeen wax nooga daran khilaafka fi taarikh fidiin ma jira bu iska ilaaliyo markay boqoradeennu qaybsamaanna markaa ayada adulli iskaba fila bulshihiisuba laakiin markay taladu mid tahay marka ayadaa waxaa wey hawsh way hagaagaysaa andalus maxay gacanta kaga baxay taarikhda alla akhriyo ayib culimmadoo dhan saasay leeyihiin hadda maxayna haysta hadda waxayna haysta sidoo kale andalus dhowr iyo laba iyo ahaayeen hadda konton iyo meeqaynu kontan iyo lix mise kontan iyo afar msdinku dowladdu haddaydan lahayn danba kamalidi wiii kala soconhaya kala soconhaya wasa'altu rabbi rabbigay waxaan weydiiyey anlaa yulbisanaa inuusan noo qaybinin shiyacan kooxo kooxo famanacaniiha tan waa layga diiday waa ta loo baaba'ay inuusan rabbina qaybinin oo fooda aanan isgelinin innagii baa kala dhammaan la goormaan cadowba iska dhicinna annagii baaba kala dhammaan leh wsa'altu rabbi an laa yulbisanaa shiica inuusan noo kala gogoynin shiican kooxo ururo dariiqooyin axzaab famanacani tan waa iga diiday marka salaatu rahabin wa rahabin bay ahayd ayib wuxuu u diiday xikmadii allah garanhaya ayib wa qaama laylatan habeen buu nabigu istaagay biaayatin aayad buu ku istaagay yuradiduha isagoo celcelinaya hal aayad ba habeen dhan nabigu ku tukanhayo dhaqaajin waaye aayadda macneda dhuuxahaya xataa asbaxa ilaa waa beriistay wahiya aayaddu waay in tucadibhum hadalkii nabiyahi ciisa lagu qabsanaya in tucadibhum ilaahu haddaad cadaabto fainahum cibaaduka waa addoommahaadi wain takfir lahum haddaad u dhaaftana fainaka anta alcasiizu alxakiim allaha sharafta leh ee qawiga ee qaalibaata xaggana xikmadsan ee falsan wain takfir lahum wadaadda waay munaasabada ku fiicinayd haddaad u dhaaftana fainaka anta alkafuur raxiim laakiin qolyaha culuum اqur'an kutus waay dhahan hadii halkaa la dhigi lahaa fainaka afuur raxiim aayaddu macnaheeda ma fiicnaadeen suu doonayaa yeela suu doonayaa yeela horta suu doona waxaa yeela axad casiiz oo xakiim ah haddaan ku dilana bun iga dhimi mayso haddaan ku daayana waxba u noqon maayo haddaan ku quwaxana waxba u noqon fainaka anta alcaziiz اxakiim baa ku fiican meesha afuur raxiim xoogo waxaa ku jiraya addoommo kibray oo sanka taagay oo shirki yeelay fa innaka kafuur raxm hadii la raaciyo ilaahay muxuu ka baqay baa la isdhihi karaa ama meesha dacfi ku jiraa baa la is odhan karaa hunaa alcizatu baa munaasab ah alciza waxaa weeye waxay munaasab u tahay in la quwaaxo oo biixida laga jebiye kibiraaniga iyo mutakabirka iyo mushriga iyo ninkii wax ismooday sanka taagay xakiimna waxay munaasab ku tahay he shay walba meeshiisa in la dhigo cuquubadu meeshaas hadii la dhigo waa maxay waa xikmo dhaafidu iyo naxariisashadu meesha hadii la dhigo waa maxay waa xikmo wاlxikmaةu cindaha اlcilmi waa ficlu shayi kamaa yanbagii shayga in la sameeyo sida u haboon loo sameeyo fi اlwaqti اladii yanbagii calى اlwajhi اladii yanbagii bay dheheen xilliga ku munaasabsan haddaad ka soo dhacdo oo ka soo dahdana munaasab ma ah fainaka anta alcaziiz اlxakiim munaasab weeye in aayaddaas khaatimadu muqadimada horey ku wanaagsan tahay kafuur raxiim meelo kale ku fiican tahay siyaaq badan oo qur-aanna way gashay halkan laakiin waxaa kaga munaasabsan alxikmatu wاlciza biha yarkacu aayaddaasuu nabigu ku rukuucay wa biha yasjud ayaduu ku sujuudahay wa biha yadcu ayadoo alla ku baryahayay falama aصbaxa markuu waa bariisa suumaruu qaala lahu abu dar wuxuu ku yhi radi allahu tacala canhu ya rasuul اllah maa zilta maadan ka zuulin taqra'u hadi اlaaya aayadda inaad ceelinayso xataa asbaxta ilaa waagu kuu baryo salaada subax la gaadhi tarkacu bi ayaad ku rukuucayso qur-aan ku ahayd wa tasjudu biha ayaad ku sujuudaysay ayib oo dikri ku ahayd baan ujeeda wa tadcuu biha ayadaad alla ku baryaysay waqad callamaka allaahu alqur'aana kullah ilahina qur-aan o dhan buu ku baraye ma in tucadibhum basaad weydaha dawaasa nabi allow haddii nin aan qur-aanka aqoonin aayad iska ceshado sidii safwaan mucail oo kale waan ka yeelaynaa laakiin adoo qur-aankii saa u darinay kulligiiba berbernaa ah, sidaa baqra ay kuu siman yihiin maxaa aayadda ku ag dhigay buur ninety nineki miyay ahayd waaba hadda goorna mar baan sheegay wadaad baa sigiska nagu tujiyey salaad taraawixeed marka duxaa marahayo oo allah akbarta la soo gaadhaybu oohin bilaabay banaanka markaa usoo baxnay maxaa alabar laga ooyi buur labar miya qur-aanka waaweyn ee baa lagu ooyaa waxahaas wadaadkii muma nakribay buur ma alabar baa lagu ooyaa marka waxaa weye nima meel bay kaga dhegan tahay waagi dambe wadaadku wuu khafiife wadaadkii sidaa odhan jim alla akbar oo lagu oyaa ilaahay caafiye ma aqaan hadda meel ku dambeey waqad callamaka allahu alqur'aana kullah qur-aanka oo dhan buu ilaahay ku baray ayib wuxuu yidhi saxaabiga low facala haada bacduna sidan hadduu barhkanna yeeli lahaa oo ah in haayad la celceliyo lawajadnaa caleyh waan u cadhoon lahayn lawajadnaa calayh waan ka xumaan lahayn nin waxaan arkayna an quraan aqoonin oo qur-aanka ku ciyaarhaya hal aayadun ag taagan qaala nabig wuxuu idhi innii sa'altu rabbi caza wajal rabbigay waxaan weydiistay ashafaacata liummati ummaddayda inaan u ergeeyo isuna ergeyso ilaahay malaa'igtuna u ergeyso fa acطaaniha waa i siiyey aayaddana macnahaasay ka hadlaysaa aayaddu macnahaasay in tucadibhum fa inahum cibaaduka aayaddu waan ku tawasulhay xaggee kaa martay abudarow wahiya shafaaco naa'ilatun waxay gaadhi doontaa in shaa allahu tacala ila hadua la yidhahdo liman duul bay taaban oy gaadhay shafaacadu laa yushriku billaahi shayan alla aan sharig yeelin xadiidkaani waa la cileeyaa sheekhu hoosta wuxuu tiri nasaa-i ibnu khusayme waa artaan waa la cileeyaa waxaa lagu cileeyaa xadiidka abi dar ee aayadda uu nabigu celceliyey ah jasra bintu dijaaja gabadh la yidhaahdo alcaamiriya alkuufiya jasra binti eh, dijaaja deelka in la kasriya afsaxay dhahaan wadaadana in lagodo la kordhabaa fiican bay leeyihi gabadhaasi qolyaa waxay dhaheen waa majhuula wax jarxiyo qoman ma jira gabadhaas wadaad jarxiyo o dha waa daciifad ama waa layinat اlxadiid yada ma jiro bukhaari baa xadiidkeeda taarikhda markuu maray wuxuu ku yidhi wa indahaa cajaa'ib cindahaa cajaa'ib axaadiid hariib bay warisaa miyaa munkaraad bay warisaa miyaa alimaam الdahabi iyo abulxasan ibn qaطaan alfasi waxay dhaheen war ku cad jarxi ma aha hadalka bukhaari si kastaba noqota abu nucaym kitaabkiisa macrifaة الصaxaaba gabadhaa wuxuu ku sheegay inay saxaabiye tahay xaafid bn xajar waa ka murmo wuxuu ihi saxaabiyeed ma ahe laakiin nabiga nool ku soo gaadhay waa islaam weyn nabiga nool ku soo gaadhay walaha idraak waqad rawaa canha jamcu min الثiqaat waxaa tawhiiqiyey cijli wuxuuna yidhi waa taabiciyaة kuufiyaة ثiqa ibnu xibaan baa tawhiiqiyey xadiidkeedana waa u saxiix yeelaa ibnu khusayma sidoo kale xadiidkeeda waa saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay abu zayd cumar bnu shaba annumari ninka la yihahda kitaab akhbaaru lmadiina iska lahaa wuxuu ihi wa kaanat min khiyaari الnisa gabadhu gabarh sahlan ma aha marka laguma degdegi karo wa cindaha cajaa'ib keliya u tuuri mayno ilaa uu bukhaari xujo la yimaado ajaa'ibtu mar ba waa laga wadaa munkaraadka mar waxaa laga wadaa xaadiita kharaa'ibta quruxsan qiimaha badan wa kaana min khiyaari الnisaa ayib inahaasoo dhanba waa jira walidaalika ayaa xadiidkeeda waxaa taxsiiniyey eh, abulxasan alfaasi xadiidkeedii ku saabsanaa masaa'idka inuusan junub iyo xaa'ido karin kan haddaan ahaynana waxaa taxsiiniyey calaauddiin muqhlata ibnu qaliij iyo rag lamida ah. kaba soo tagba ixtaja bihi النasaaئiyu wakafaa bihi xujatan nasaa-i hadduu xujaysto xadiidka sunankiisa suqraha ah xaggana uusan cilaynin waxaa weeyaan waxaa lagu kala baxaaya wasaxa laha alxaakim waxasana isnaadahu الnawiyu fi اlkhulaasa wasaxa isnaadahu ayضا alxaafid alciraaqi fi takhriiji axaadiiث اlإxyaa waxaa kaloo sanadka saxiix yeelay alxaafid albusayri fi zawaa'id ibni maaja intaasoo dhan markaan isu geyna waxaa weeyaan xadiidku waa sugan yahay laakiin waxaa xusud mudan sheekh albani waagi dambe waa daciifiyey xadiidka silsilada daciifada lix kun soddon iyo toddoba ka fiirsha ya anaa iska gaabsaday waan arkay axmed iyo ibn sr almarwasi iyo xaakim iyo waa inaan ku baraarutamaan rabay xadiidkan sheekhu waa daciifiye wuxuuna xukumay inuu yahay xadiid munkar ah sidaasuu yidhi inkastoo uu tilmaamay uu xadiid abi saciidin alkhudri oo axmed uu soo saaro oo mukhtasara baa u makhraati kacahaya qaybta aayadda celcelinteeda ah ana الnabiya radada aayatan xataa asbaxa waa xadiiu abi saciidin alkhudri ah kan waa xadiiu abi dar min riwaayati jasra bn dajaaja markaynu soo gabadhaa gabadh iqa ah wey xadiidkeeduna waa saxiix ama waa xasan ilaa la helo howlcad sidaa darteed bay isku raaceen alxaafid nawowi iyo ciraaqi iyo busayri iyo calaauddiin ibnu khaliij iyo ixtijaaj النasaa'i taصxiix ibnu khusayma xaakim ibn xibaan iyo warkii badnaa inu soo maro o dhan marka la keeno hadawshuu sheekhu sheegay u waa xadiid munkarana ma aanan ku qancin wa qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow ina lii jaaran deris baan leehay yaquumu leyla habeenkii tukadoo soo jeeda walaa yaqra'u mana akhriyo ilaa qul huwa allahu axad aayaddan buu ku nafbax suuradaasu ku nafbaxay yuradiduha waa celceliyaa laa yaziidu caleyha kamana kordhiyo kaannahu waxaad moodaa ninkii wadaadka deriska ka hadlahayo yuqaliluhaa inuu suuraddii yaraysanhayo mxuu ahaayey saluugahayo l maxaa qulula laga noqnoqon ayib faqaala nabiyu sal sl rsulku wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay inahaa suuraة اlإkhlaas latacdilu waxay u dhigantaa uluث اlqur'aani qur'aanka saddex dalool meel bay u dhigantaa xagga fadliga ama xagga macnahay ka hadlayso ayb salaaة اlwitri salaadii witrka qur-aanku nabiga ku akhriyi jiray wa kaana salى اllahu عalيه waslm yaqrأu fi الrakcaةi اlأuulى ragcadda koobaad wuxuu ku akhriyi jiray bisabixisma rabbika laclى wa fi الثaaniyati talabaadna qul yaa ayuha اlkaafiruun wa fi الثaaliثة midda saddexaadna qul huwa اllahu axad wa kaana yudiifu ilayha axyaanan mararka qaarkood wuxuu ku biirin jiray wa kaana yudiifu ilayha wuxuu ku biirin jiray oo ku dari jiray <clears throat> ilayha axyaana qul acuudu birabbi اlfalq ilayha wuxuu jeedaa hadde ikhlaaska qul wallaha loo jeedaa wa kaana yudiifu ilayha ila اlikhlaas axyaana mararka wuxuu raacin jiray saddexda mucaawadaadku is raacin jiray qul acuudu birabbi اlfalq wa qul acuudu birabbi الnaas ayib xadiidkan hadda u dambeeye in witerka la geliyo oo lagu tukado birabbi اlfalqi birabbi الnaas alcuqayli baa daciifiyey daara qudna wuu daciifiyaa bukhaari axmed ibnu maciin yaxya bnu saciid alqaطaan ibn اljawsi iyo dahabi jamaahirna jilib culus baa meeshaa u dhaqaaqay alimaam albukhaari axmed bnu xambal yaxya bn maciin abu zakariya yaxya bnu saciid alqaطaan ibn اljawsi dahabi iyo cuqayl iyo daara qutni raggaasoobaa xadiidkan waxay ku tageen inuusan sugnaynoo in witerka la geliyo oo lagu akhriyo birabilfa birabinaas waa munkar bay dheheen xadiidka laakiin waxaa taxsiiniyey oo xoojiya alimaam الtirmidi wakadalika xaakim baa saxiix yeelay shawaahid badan buu leeyaha min xadiii abi hurayrata wa cabdulahi bni sarjis wa caaisha radi allahu tacaala canha intaaba waa jirtaa marka inaha marka laisku daro xadiidku inuu roon yahay baad moodaa laakiin wadaaddahaas ciladay sheegeen waa cilo culus cilo culus weeye iiraab bay sheegeen inqiaac bay barkood ku cileeyeen bar iiraab bay tilmaameen bar nakaaray tilmaameen ayb laakiin asaaniidiso dhan isku mid ma aha asaaniidiso dhan iskumid way kala sokeeyaan way kala sokeeyaan wamara marata nabigu wuxuu soo maray mar eh, soo maray wamaratan cafwan wamarata mar qara'a fi racati fii ragcati اlwitri bimiati aaya ikhlaas iyo qulwallaaban isku isabixismee mar buuba boqol aayaood geliyeyba ragcadda witrka qara'a maratan fii ragcati اlwitri ragcadda u dambaysa bimiati aayatin boqol aayadoodoo min anisa ka mid ah xadiidkan u dambeeye marka haddaynu nayno ee boqolka ah nasaa-i iyo axmed baa soo saara suu sheekhu sheegay bisanadin saxiix laakiin wadaadaha waxay ku cileeyeen mucaasiriina waa min ariiq abaa mijlis laaxiq ibni xumayd can abi muusa alashcari way xadiidku min xadii abi musa ashcari saxaabo dhowroo kalea la yidhi abi mijlis waxba kamuusan maqal laakiin waxay leeyihiin xaafidna xajaroo nataa'ij alafkaarka yidhi wa fii samaacihi min abu muusa nadar min abi muusa nadar ay ku dhageen markuu dhowr nin oo uusan abu muuse la-ayni ah isku xillina ay dhinteen iskuna dhowaayeen uu cadday inuusan wax ka maqal wuxuu ku ijtihaado uu yidhi wa fii samaaci abi majlis can abi muusa alashcari nadar raggan aynigiisaa se asagoo ooma maqlay far baa ku geda ilaa la tasriixiy waxaan leenahay ninkaani mudallis ma aha laakinahu yursil waa nin hiqoo jabal ah waxaan ku ambaara idraagiy wuu jiraa marka waxaan lena mucaasarana way jirtaa waxaan ku xambaarina cala asamaac inaad la timaadaan nafyi nafyu samaaci saraaxatan min imaamin naaqidin waa ay fahanteen baan u malay wa ama arakcataani bacda labada ragcadood witrka ka dambeeya fa kaana yaqra'u fiihima markuu nabigu salaatuleilkii watriyo oo uu gunaanado fajarkiina aan la gaadhin ragcataynkii fajarkana weli usan tukanin yuu laba ragcadood oo witirka daba taala tukan jiray waa ragcadood aad laiskugu haysto lagu dagaalamo fa kaana yaqra'u fiihima ida zulzilat اlardu waqul yaa ayuha اlkaafiruun jamaaca min asaxaaba xadiidkan wariya tilmaamaya nabigu inuu tukan jiray witirka dabadii laba ragcadood kuna akhrii jiray suuradahaas labada en soo maray wuxuu ka soo oray min xadiiثi caaئiشha wa min xadiiثi abi umaama wa min xadiiثi anas wabni cabaas wa umi salma wabni الzubayr buu ka soo arooray muran badan baa ku jira wadaadada daciifiyo la hadha nimanna waa difaacaan xaafid bn xajar risaalo gooniu ka qora iyada la akhriyo waxaa la yidhaahdaa kashfu الsitri can xukmi الraqcatayni bacda اlwitri kashfu الsitri aw isatri waxaa tirahdaba laakiin sitri baa ku fiicane can xukmi rakcatayni bacda alwitri waa risaalo mabuuca ah haddaydan haysanin u dira mxuu ahaayey sheekhi wax la weydiin jira maxaa magaciisa aw google ha la weydiiyo aw google asagaa idiin soo tuuri marka akhriya waa risaalo yar siddeetan beej aan ka badnayn siddeetan bog aan ka badnayn waana fiican tahay fiqigeeda iyo axaadiida uu ka hadla salaaة اljumca salaada jumcada tii lagu akhriyi jiray inay bannaan tahayba in sunuu nabigu joogtan jiray ma ahay witirka dabadii ragcatayn nabigu inuu tukado marmar bay dhici jirtay mana laasimi jirin marka in sunniye la yidhaahdo xaabidku ka niqaasha in laakiin la diido wuu inkirsan yaha lama diidi karo way bannaan tahay axmed baa la weydiiyey ka warran baa xadiidkaas wuxuu idhi salaada witirka ragcatayn ka dambeeya ka warran anigu tukan mahaya buu idhi nin tukan hayana u diidi maayo axmed waa cabsida ma wuxuu leeyahay axaadiiii badnayd ee tidhi salaadiinna leylka habeenka dhacda witir ku gunaanada oo aakhirkeeda witir ka dhiga ayaa ka badan xadiidkan xadiidkanna saxaabo aan yarayn baa marka waa bannaan tahay sunadu laakiin dhankanay u badan tahay waxaa kaloo ixtimaalu axmed u cabsaday inay tahay khasaa'is liannuu salaadan witirka ka dambaysa ragcataynka ah, nabigu masaajid kuma tukana weligi gurigiisuu ku tukaday hawl khaas u dhici jirtay ahayd hadalkan bayaanka bareerhka ahee nabigu u sheega ummadda uu yidhi salaatuleylka witir u dambaysiiyana hadal caama ummadda khuseeyo u jeediye weye labada ragcadood ee daba dhacaysa witirkana hawlu nabigu gooni ahaan u sameeye weye bilaabo noqotay muxuu ahaaye khasiisa min khasaa'is الnabiy idan axmed wuxuu hi anuu samayn mahayo lihada اlاxtimaal nin tukanhayana u diidi mahayo liwuruud اxadii axmed waa aad bu u taxadara lannu ragga ka xifdi badnaa shaafici iyo abu xaniifo axmed meel maray maalin ma soo mari karaan xagga xadiidka haddii la yidhaah ayb oo ka xifdi yaraa muxuu ahaa axmed oan axmed gaari karin yuu shaafici maalin doodeen markaasuu la yaab isxaq bn rahuy wa xadiiu daldalay sanadka wuxuu i siduu sanadka u daldali u daldali lahaaba adunka o u qabsan lahaaba ninkan waxaa haysata buu ihi fiqi aan baa haysa haddaan u sardin karaba iyo axaadiista xadiid walboon rabo baabkaan raba aan dhigi karo maxfuudaadkana aan haysto iyo riwaayaadkaas wuxuu ihi anugu wuxuu adduunka dhan qabsan lahaa laakiin inta yarteen haystaan ragga kaga adkaaya buui maay nin fiqi maskax badan buu ahaa waa tahay baabu salaati اljumuca salaat اljumca nabigu wuxuu ku tukan jiray qiraada baynu ku jirnaa weli mayna gaarin rukuucdii kaana yaqra'u axyaana fi rakcati اlأulى mararka qaarkood ragcadda koobaad nabigu wuxuu ku akhriyi jiray bisuurati اljumca suuraة اljumca ku akhrin jiray malik اlquduus soo ma ahayn wa fi اlأkhraa ta kalena ida jaءaka اlmunaafiquun wa taaratan yaqra'u mararka qaarkood waxaa jiray badalaha badel munaafiqiin wuxuu gelin jiray hal ataaka xadiiثu اlghaashiyu munaafiqiin ku bedeli jiray wa axyaana mararka qaarkoodna yaqra'u fi rakcati اlأulى bisabix isma rabbika اlأclى wa fi الثaaniyati ragcadda labaadna hal ataaka xadiiثu اlghaashiya salaaة اlciidayn caan way axaadiitaas ciidaynka wuxuu ku tukan jiray suubanuhu ciidda hadda inagu soo socotay ciidda soonfureed iyo ciidda carafee xajka ka dambaysa ama xajka dhexdhacda wa kaana yaqra'u axyaana fi اlأulى ragcadda koobaad bisabix isma rabbika اlأclى wa fi اlأkhraa hal ataaka xadiiثu اlghaashiya wa axyaana mararka qaarkoodna yaqra'u fiihima wuxuu laba ragcood ku akhriyi jiray biqaaf wاlqur'aani اlmajiid wاqtarabat الsaacaةu waاnshaqa اlqamar labadaasuu ku akhri jiray yani nabigu hadyigiisa haddaad yeelayso wey haddaad doonto waad gaabsan kartaa oo suurado kale waad ku akhriyi kartaa salaaة اljanaaza salaaddii janaazada qur-aanku nabiga ku akhriyi jiray dabageliskii haddaynu wax ka tilmaano ama goondhig waxaad tidhaahdaba caanaha markay kugu yaryihiin xoogo biya laga hormariya kadib baa lagu lisaa soo ma taqaanaa kitaabku maadaama wax la dareerinhayo oo googooban ya hadda fiqiyaad kama ganla xoogayo gundhiga reemiyiga markuu bildambeed la joogo geelu caano yareeyo xooluu caano yareeya oo la raba xoogow in xirsiwaada la qaado wax lasu balbalqiyo dhiilka salkiisa xoogo biyaa lagu shubhayaa kadibna hashaa lagu dullisi haweenkuna sheekahay xoogo caano u dhigahayaan salka waana ku lisahayaan dhiilkii baa kuu buuxsami waxaad moodi marka caanaba inaad wadato barax baad wadataa hmm. laakiin baraxaas caanlaan buu dhaama marka waxaa weeye qiraa'ada salaatuljanaaza haddaynu e, gundhig u samayno ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar abu hurayra min asaxaaba ibnu siriin طaawuus ibnu kaysaan caطاء ibn abi rabax saciid ibnu jubayr saciid ibn musayib shacbi mujaahid xakm bn cutaybat alfaqih xamaad bn abi sulaymaan malik bn anas sufyaan aلthawri asxaabu الra'yi abu xaniifa tulki intaaba waxay ku tageen janaaze qira'a ma laha janaaze waa wardi iyo alla tuug iyo alla bari iyo duciya shafeeca may qur-aan isma galaan bay dhe intaasoo wadaadda ah inaad la socotaan idinku raggu rag yar ma aha laba saxaabi iyo taabiciin inta ka dhaqaaqaysa wey ma tahay muse meesha saciid musayib marhaye saciid ibnu taagan yahay ee daawuus ibnu kaysaan fadhiye ibnu siriin cataa ibn abi rabaax shacbi caamiru sharaaxiil mujaahid xakam ibnu cutayba ibn abi sulaymaan kadibna madaahibta afartayna yaan ka abu xanifiya maalik ayib iyo sufyaan athawri oo reer kufa odaygoodii ah intaa waxay qabaan laa qiraa'ata fi salaati اljanaaza waa ay fahanteen baan u malay ayib ummadda inteeda kale waxay dhaheen qur-aan baa layska rabaa ayagaana garle ummadda kalea garle aلsunnatu sunnadu waxaa weeye an yaqra'a fiiha imaamku inuu ku akhriyay ruuxa tukan hayaba bifaatixati اlkitaabi alxamdu lilah u ku akhriyo iyo wa suuratin iyo suurad waa min xadiis ibn cabaas ibn cabaas baa maalin tujiyey muslimiin janaazo markaasuu faatixadii la jahray oo suuradii suuraddii la jahray kor buu akhriyey meeluu wax ka maqlaa laga yaaba ardadiisiibu wax ka maqlaa laga yaaba saciid musayib iyo raggan muxuu ahaa muxuu ahaa nimanka iyagu reer madiine ah iyo cataa iyo niman mujaahido reer maka ah raggii marka reer madiine reer maka iyo reer kuufo meesha jooga ciraaqiyiin shacbi iyo ay wuxuu ka maqlaa laga yaaba inay dheheen qiraa'amala janaasadu markuuba la jahrayba markuu dhameeyey wuxuu yidhi sunnadu horta waa in la siraystay bu faatixi iyo suuraddaba laakiin waxaan oola jahray inaad ogaataan inay qur-aan lagu akhriyay janaazada ibn xabaas waa ku dagaalamay runtii wayukhaafitu wuu siraysanhayaa fiiha fi اljanaazati aw fi اlqira'ati mukhaafatatan siraysi wuu hoos hoos buu akhrin wey bacda takbiirati اlأuulaa xidhashada koobaad kadib buuna akhrin qur-aanka wey markaad allah akbar tidhaahdo baad faatixda akhriyi oo suuradda raacintaad raacin karto ayb inta kale muran badan kuma jiro xadiidku oo ibnu cabaas iyo khayrkiiba waa laga warshaa in nabigu faatixa ku akhriyi jiray ragcad mxuu ahay takbiirta koobaad kadib laakiin waxaa muran ku jiraa wa suuratan aw wa suuratin alimaam albayhaqi xadiidka markuu wariyo wuxuu yidhi wadikru suurati fiihi hayru maxfuud hawl culus weeye xadiidka ibnu cabaas in suuro la raaciyo wadikru suurati fiihi ayru maxfuud bayhaqi mujaladka afraad sunankiisa soddon iyo sideed alimaam dahabi kitaabkiisa wuxuu ihi raawihi iqatun bayhaqi hawshaa kaama yeelin bu ninka warinaya waa suuratin ku daray riwaayadaas ninka warinaya waa iqa bu waa runtii kitaabkiisa almuhadab fi ikhtisaar sunan bayhaqi اkubraa iyo isagona sidaa ku leh bimacnaa xadiidku min xadiid cabdillahi bn cabaas buu ka yimaadaa ruwaadda intooda kale waxay ku gaabsadeen in ibnu cabaas uu yidhi sunnadu waxaa weeye in takbiirta koobaad kadib faatixa la akhriyo suuradna ma aysan sheegin sacad ibnu ibraahim aلzuhri ayaa asagu ruwaaddii sufyaan athawri iyo shucbe iyo khilaafo iyo rag badan khilaafo suuradda ku daray laakiin waxaa taageeraya riwaayo kale oo xadiidku uu leeyahay oo maxamed yuusuf alfiryaabi can sufyaan aلthawri can zayd bni طalxata can ibni cabaasin ayaa asna yidhi faatixu akhriya wa suuratin wadaad mucaasira wuxuu ihi maxamed yuusuf alfiryaabi baa la tafaruday can sufyaan aلthawri sufyaan aلthawri riwaayaadku kala tafaruda firyaabina far baa ku godan intuu arkay buu ka hadlay laakiin cabdullahi bni moxamed bni saciid bn abi maryam ayaa mutaabaceeyey firyaabi fii ma asnada athawriyu wa huwa sanadu صaxiix idan saadata alimaam mundir wuxuu yihi labada sanadba way sugan yihiin xadiidka sacd bn ibraahim azuhri mara ee suuradda sheegay iyo midka sufyaan athawri maraba waa sugan yahay alawsat mujaladka shanaad afar boqol sideetan iyo afar dahabana waa kii bayhaqi naqdiyey waa laisku haystaa marka suurad ma la raacin karaa mise aniga waxaa il xoogba la raacin karo waxayse muslimiintu u badan yihiin inta qabta in lagu akriyo salaatuljanaaza qur-aan in lagu akriyo waxay u badan yihiin faatixa lagu gaabsan waa ay fahanteen baan u malay aan ka socdo tartiilu اlqiraa'ati qur-aanka in la tartiibiyo akhrintiisa iyo wa taxsiinu sawti biha qiraa'ada codka in lagu qurxiyo cod wanaagsan qur-aanka lagu akhriyo kaana salى اllahu عalيه wasalam kama amarahu اllahu tacaala siduu rabbi faray yuratilu اqur'aana tartiilan qur-aankuu tartiibin jiray laa hadan bobsiin ma ahayn walaa cajalatan degdegna wax kuma akhrii jirin hadan bobsiin ma ahayn qiraa'adiisu walaa cajala degdegna ma ahayn wey bal qiraa'atan bay ahayd qiraa'adu mufasaratan lakala baxbaxsho lakala dhigdhigay xarfan xarfan xarful mahrajkiisi iyo sifadiisi baa la siinaya waa kala socdaa xataa kaana yuratilu suura ilaa uu suuro tartiibi jiray nabigu xataa takuuna ilay noqoto adwalo mid ka dheer min adwalo minha suurad ka dheeray suurad gaaban buu nabigu tartiibinhaya in acina waxay la ekenaysaa waa shamsi markuu nabigu tartiibiye ara'aytaladii baa waliil noqonaysa marka waxaa weeye qur tartiibintiisu iyuu nabigu dhaqan u lahaa wey inagu waxaad moodaa in balaayo ku caadhsanayso wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu ohan jiray yuqaalu waxaa la odhan lisaaxib اqur'an ninkii qur yaqaanay qiyaamada waxaa lagu dhihi meeshaan khatar wey laga fiirsado xadiidkan xadiid khatar wey nin walba darajaduu degahaya aakharo quraan akhriskiisa ku xidhanta hawl culus wey yuqaalu lisaaxib اlqur'aani ruuxa qur'aanka yaqaana waxaa lagu odhan doonaa iqra qur'aanka bilow wartaqi jaranjarooyinka jannadana fuul sallaanka fuulitaan bilow soco qur'aankana afka saar waratil tartiibu qur'aanka kamaa kunta turatilu fi اdunya sida adduunka u tartiibin jirta ninkii boobsiin jiray meel toban jalaad akhrin jira asaga u taalla meel dhexdu fadhiisan hayaa qur-aanku muxuu ku dhammaynayaa dabaqa labaad buu kaga dhammaanaya ninkii qur-aanka midaamin jiray soddon dabaq buu tagahaya iyo ka badan sida aad adduunka u akhrin jirtay baa aakharana aad u akhriya xadiidka sida daahirkiisa wadaadaha loo luuqay laakiin saasuu daahir ku yahay fa inna mansilaka booskaas jannada ka dega waxaa weeye cinda aakhiri aayatin taqra'uha aayadda u dambaysa qur-aanka aad ka akhriyada ku khatinto meeshay kaaga dhammaato booskaada kaaga jaran yahay halkaasaa kuu guri ah haddaba marka qur-aanku la tartiibiyo aabba wuxuu yidhi xilliga muxuu ahaaye doogaadda la joogo xero yar odabu odaygii wiilkiisa la taliyey si hadhow diracda ugu baxsato xilliga doogaadda ee berisamaadka waxa la cuna haddaad u dherogta sida dameerki calooshaa ku fidi hadhow marka la xoolo yareeyo oo qamaaciir dhaco oo xoogo yar lagu siiyo ood ku tuurtum calooshii xaggee ka aadahaya meelay kaa martayba dhagol baad ka qaadi muxuu idhi aabbo marka intaad berisamaadka la joogo buu idhi xero yar oodo buu idhi xero yar saad ogu baxsato xilliga diraacda hadda saad aakharo ogu baxsataan qur-aanka ha la tartiibiyo wa kaana yamuddu nabigu waa midi jiray qiraa'atahu quraan akhriskiisa cinda xuruufi اlmaddi xuruufka madka agtiisa xuruufmadka saddex bay ahayn sooma ya iyo alif iyo waaw saddexdaa weeye xuruufulmad waa taqaanaa fayamuddu waa midi jiray bismi illaahi yuu madahayaa yacni hadda bismi illaahi mad baa ku jira allah haddee laankastoo alif kama dambeeyo bismi illaahi buu nabigu le waa madahaya madkii dabiicigaha weeye hadda wymud الرaحmaan raحmaan buu taagi nabigu asna minkay ka dambaysaa wymud الraxiim ya-da weeyaan wanadiid nadiidi suuraqaafade nadiid ayadna ya baa ku jirta xuruufta madka madka abiicigaa intiisa buu siinaya laba xarake iyo ka badanba waa la sheegaa ayib laba xaraka loo badanya lakin wadaaddaa ka badsha iyo وamثaalaha midka lamidka ah xuruufulmad meeshay ku timaadaba nabigu marka wuu kala bixinaya xarafkii laisku dhejin maayo waa in la kala bixi kan asagu hasadan sheeginba ka dabiiciga ah, xarafka ma akhriyi kartid araxmaan iyo allah iyo raxiim iyo nadiid midka ku jira waad ku qasban tahay haddii kale yadaa dhumaysa yadaa dhumaysa haddadan intaa yarta ada jiidinba kasrada daadka haddaadan jiidin yadu ma soo baxayso fatxada laamka allah haddaadan jiidin alifku ma soo baxaayo ayib lahabay noqon lahaa lahabay kusoo boodi ama lahbay kusoo boodi haddaan la jiidin marka isagu waxaa weya mid qasab ah wa kaana yaqifu wuxuu ku joogsan jiray calaa ru'uusi alaayi aayadaha madaxooda ru'uusulaayana waan soo sheegna waxaa looga jeeda waa maxay dhammaadkooda kamaa sabaqa bayaanu sida ay soo hormartay caddaynteedu wa kaana axyaana yurajicu nabigu wuxuu eh, ahaa mid xalladeeya eh, mararka qaarkood sawtahu tarjiicu waa celcelinta hadalka in la gogooyo la yidhahdo wey oo hakad la geliyo tardiid baa loo yaqaanay tarjiic kamaa facala siduu yeelay yowma fatxi maka maalinkii maka la furtay kadib wa huwa calىa naaqati asagoo hashiisa saaran yaqra'u suuraة اlfatxi ina fatx buu akhrinhayay qiraa'atan buu akhriyay layinatan fudud waqad xakaa cabdulaahi cabdulaahi bnu mugafal baa almusani baa jilay ama matelay tarjiicahu nabiga celcelintiisii iyo xaaladayntii uu celcelinaya nabigu hakadaa sidaa saas wey saddex alifoo kiiba madan baa ii qora aniga sooma ima qoro oo kaasaa wadaaduu laba isku hayaano mahasha uu saaraabaa nabiga ka keenays ma tarjiic abiici uu ahaa markaad gaadiidka saaran tahay ood agganna wax akrinayso hadalkaad gugi maxaana keenahaya geedi socodka gaadiidka qub ilaashuus way saan qaadaysaa adna saasaad madaxa le maantao codkaadina waa go marka ma socodkaa keenay oo maqsuud ma ahayn mise nabigu waa u qasday waxaa loo bahay inuu nabigu u qastay suuraddaas markay soo degtay nabigu waa ku farxay ilaan markay xudaybiye ka laabteen bay suuraddu timide idan sulxigii nabigu uu galay xudaybiye iyo howlahaas dhan ba waxaa loogu sheegay inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan baa looga dhigay saxaaba badanna wakay ka biyo diideen nabigu marka suuradda aad ba ugu farxay waa akhrinhayey isagoo macnaheeda dhuuxa haya qiraa'ada iyo carabkana dabciyey madkeedana xaqeeda siiyey marka waa xalladiyey codku qurxiyey wa kaana ya'muru bitaxsiini الsawti biاlqur'an nabigu wuxuu fari jiray qur'aanka codka in lagu qurxiyo yacni cod quruxsan in lagu akhriyo codkaadoo foolxun qur-aanka ku qurxi ma aha oo nafta iska qaad kadibna waxaan loo baahnayn la imow ayib waxaa la yidhaahdaa ninka tukaha la yidhaahdo waagi hore socod fiican buu lahaa bal iska caadi ah tuki soo ma taqaanaan shimbir xajalo la yidhahda xajalo annagu waxaan u naqaanaa dhabanacas kabarayda waaweyn ma aragtee kabarayda waaweyn meelaha webiyaasha iyo hilalka joogta waa kabarayo digirinka la ego waaweyn oo dhabanacas baa la yidhahdaa kabaraydaas way socod quruxsantaha markaan la caydhinayn tartiib bay u dhaqaaqdaa isagoo marka maalin taagan buu baasha arkay baa tuki wuu fiiriyey wuxuu baasha socod quruxsana bal sideeda isku dayna u socon karto sideedin u socon waa socodkiisi horena wuu ka tegay tuka waa aragteen hadda wuu kufkufa markuu sodo kaw inuu duula iyo inuu kufkufa wey sooma taqaanaa tuka toosoma socon karo socodkiisa waa socod falxun marka codka ilaahay ku siiyey intaad ku qurxun karto qur-aan ku qurxi ku nimeedna ha hamatayn ha saaran xikaayadaasi waa laga digay culamo badanna bidcay bay ku sheegeen nimanna way taxriimiyeen markuu codka ilaahay ku siiyey kaa qur-aan ku naftana takalufkana ha la yska ilaaliyo fayaquulu suban wuxuu zayinu lqur'aana qur ku qurxiya biaswaatikum codkiinna faina sawta alxasana codka wanaagsan yaziidu lqur'aana xusna qur-aanka wanaag buu usii kordhinhayaa qaybta hore waa xadiid صaxiixa qaybta dambe oo tacliilka ana waa xadiid xasan ah wa qawaahu imaamu الdahabiyu fi الsiyar mujaladka labaatanaad safxada soddon iyo toddobaad wayaquul wuxuuna odhan jiray ina min axsan الnaasi sawtan biاlqur'an ina min axsan الnaasi sawtan biاlqur'an qur-aanka dadka midka ugu cod quruxsan waxaa ka tirsan waxaa ka mid a waxaa ka mid midka idaa samictumuuhu yaqra ruuxa markaad maqashaan isagoo qur-aanka akhrinhaya xasibtumuuhu aad u allaha ilahay inuu ka cabsanayo danan leh muxuu ahay quruxsan oo khushuuc ka muuqataa la rabaa qur-aan oo kii qur-aan ah lama rabo ayib maaha inaan raxaweyn durahay laakiin qaabka waxu akhriyaan baan haystaa qaab qur loo akhriyaan ka hadlaya qabiilkama hadlin baryahan waa laysdaba taagan yahay ina min axsan الnaasi dadka kugu wanaagsan waxaa ka ah sawtan xagga codka bilqur'aan qur-aanka la qurxiyo ama la akhriyo alladii midkeedaa samictumuuhu yaqra xasibtumuuhu yakhsha اllah xadiidkan waa min xadiidi ibni cumar kan dambe duruq badan iyo shawaahidna waa leeyahay wadaadkii qodqodka badnaana wuu cileeyey waa kuma wadaadkaas daaraqudni waad garateen baan u malay xadiidka irsaal ku cileeyey mujaladka labiyo cilalkiisa صafxada saddex boqol siddeetan iyo afar bazaar baa isna ku cileeyey musnadkiisa lix kun hal boqol soddon iyo lix ibnu cadiy fi اlkaamil mujaladka labaad laba boqol toddobaatan toddoba nimankaa saddexda ah xadiidka waxay dhaheen waxa uu saxiix ku yahay mursal in muxuu ahay la wasliyo oo nebi maxamed toos loo geliyo bimacnaa asagoon sanadku kala go'nayn waxay dhaheen waa daciif halkaasay mareen sheekh albani iyo jamaacuhu dahabi ka mid yahayna way xoojiyaan aniga hadda soo tilmaamay wa kaana yaamur wuxuu fari jiray nabigu biاtaغani biاlqur'aan qur'aanka in lagu geeraaro mise muxuu la qurxiyo la xalladeeyo ayb ama lagu luqayn waxaa tirahdaba taanigu luqayn xalladayn qur'aanka in la qurxiyo fayaqul wuxu uhi tacalamu kitaab allah kitaabka alla barta muslimiinay wa tacaahaduuhu ka warqaba oo maanta akhriya oo berri akhriya oo ku tukada oo lugta ka bixinina waktanuu kaydsada oo barkada oo ka dhigtay kayd aad akhar u baxsataan hanti muxuu ahaay loo baxsado cawska jilaa waa lama huraan weeye waxaa weeye ka dhigta waktanuhu kaydsada aakharna u kaydsada idinkuna adduunya camal ka dhigta wataganaw bihi ku luqadeeya oo xalladihi si qurxusu akhriya fawladii nafsii biyadii lahuwa qur-aanku ashadu waa daranya tafallutan xagga baxsiga iloobidda min almakhaadi geela fooldhowrka ah geela la fooldhowrhayo ama geela adoolaha ah waa lagu fasiraa shuraaxdu markay fasirahayaan makhaadka inaad hal dhasha ka dhigto markaasi erar dhaban ah oo ku ordaysa ilmaheedii iyo inaad ka dhigayso mid la fooldhowrhayo xilligu geelo dhumana waa xilliga u daran wey halay fool hayso oo muxuua sidkeed u maray dhaqaaday la maayo kadibna ma ciduu libax ku dilahaya iyo dhurwa lahuwa asaga ashadu dada tafallutan xagga baxsiga min almakhaadi geela mxuu ahaaye addoolaha ah ama min almakhaadi geela foldhowrka ee la fooldhowrahayo fi lcuquli jamcu ciqaalin caynka iyo qaafka waadgodi ee dabran ama jelib xidhan suu oga fakado jelib xidhka iyo seetadu maruu seetadii goostay iyo malo mxuu ahaaye jelib xidhkii uu furtay lama garanhayo waa ka dhaqaaqahaya marka idinkuna marka xadhigga aad ku xidheen waad xifdeen soo maaha qur-aanka waa idin xidhan ya waad xifdideen laakiin waa inaad ka warqabto kolba seetada dhuujiso u kordhiso ka warqabto markuu dabcda aad ku celiso haddii kale waa dhaqaaqay sida hasha u dhaqaadoo kale wayaquul wuxuu odhan jiray laysa minaa naga mid ma aha man lam yatahanna ruuxaan ku luqayna aman xaladaynin bilqur'aan qur'aanka codkiisa aan ku qurxin si fiican qur'anka aan u akhrin wayaquul wuxuu odhan jiray nabigu maa adina allaahu <laughs> ilaahay ma dhegaysanin oo ma dheg raaricinin lishayin shay maa adina intuu dhegaysta ma u dheg raaric shay wa fii lafdin kaadanihi dhegaysigiisoo kale nabiyi nabi u dhegaysta nebigaasoo xasani sawti cod wanaagsan ama cod quruxsan wa fii lafdin lafdi waxaa ku yimid xasani taranumi danankiisuu wanaagsan yahy taranumku waa naqamada raniin soo ma taqaanaan telefoonka qaabka dhalaalo usoo yidhahdo wey raniinku marka taranum waa luqadan wanaagsan lafdigan dambe ee xasana taranumi kuma jiro meeshuu sheekhu u tiriyey ayb aan dhamay horta xadiidka yatahanaa ku luqadaynhaya nabi cod qurucsan oo qur-aanka ku luqadaynaya suu ilaahay u dhegaysta axadnoo ma dhegaysta wey yajharu bihi weliba asagoo la jahraya cod quruxiisa gormuu soo baxaa marka laismaqashiyaha dee kor loo dhigo sheekhu hoosta wuxuu tiri xadiidka bukhaari iyo muslim iyo taxaawi ibnu manda fii kitaab tawxiid bukhaari iyo muslim xadiidka kuma jira lafdigan lafdigan kuma jiro lafdiganna waa lafdi shaad ah lafdi shaada weeye daciifaduna sheekhu ku cadeeyey wuxuuna codsaday sifatu salaati nebi in laga saaro kun boqol iyo afartan silsila axaadii daciifa kun boqol iyo afartan ayib rag buu ka go-an yahay mise waa awadaadka sheegi laha waa anuu iga gooye ma kugu yaala kanaa fiican in la gooyo wixii kale bilaash buu ahaa wuxuuna sheekhu ku sheegay silsilada inuu ka gooyey sifatu salaati nebigu xadidka ka saaray laakiin aniga hadda waa iigu dhigan yahay idna waa idiin dhigan yahaan u malayn waxaa laga yaabaa sheekhu inuu rabay inuu ka saaro wax kadibna uu sahwiyey ilahay baan waxaa almaamine ayib marka xasan taranumi waa in laga reebo kitaabka bukhaarina kuma jirto sanad ahaanna ma sugno waana shaada weeye cinda alxufaadi wاlmuxadisiin kun muraajace bayaaninta dad doonayso daciifada ayib وqاaل لأbي موسى الأشعري wuxuu ku yihi رضي الله تaعالى عنه low رa'aytnيi haday arki lahayd abi muuسow وأna أstamicu لqراءaتika الbاarحة anoo dhegaysanaya qur'aankaadii xalay aad akrinaysa abu muuسى الأشعري cبdالله بن qays aad dhinac uqurxsan buu ahaa habeen baa soo qur'aan akri nabigu soo maray nabigaa marka istaago dhegaystay ayb laqad uutiita waxaa lagu siiyey buu nabigu mismaaran turun baa lagu siiye gari bimacnaa cod quruxsan baa loo jeedaa mismaarku waa min الzmri zamriguna asalkiisu waa heesta heesta maansada weeye geraarka haddana waxaa loo jeedaya loo jeedaa maansada iyo geerarkaa la qurxiyaa maogta gabayga iyo heesta iyo maansada iyo hawshaasi waxaa la raadiyaa cod baa layska raadiyaa ayib mismaaran gari baa lagu siiyey iyo danan muxuu ahaayey min mazaamiiri aali daawuud ay min eh, muxuu ahay sawti daawuud aalka waxaa loo da waa nafsu daawuud ruuxa aalu daawud baa la dheh soo loo jeedo daawud laftirkiisa aalu fulan baa de asagoo asaga ujeeda adoo asaga naftiis ujeeda ayib adkhilu aala fircawna maxaa la yidhi ashadd alcadaab fircawn malaga reebhaya kow asagaa ka ah. aalku waa saasaa jeeda nabiy daawud cod ku quruxsanaa ee la siiyey ayaa wax lagaa siiyey baa layidhi faqaala abi muusa wuxuu yihi low calimtu makaanaka nabi allow ogaan lahaa inaad dhegaysanayso la xabirtuhu laka taxbiraa waxbaan ku sii dardari lahaa codkaygii aad Ah, waan sii cusbayn lahaa nabi allo xoogo basbaas iyo cusbe iyo xawaash baan ku yar biibin lahaa ayb laxabartu laka taxbiiran laxabartu laka waan kuu xalladayn lahaa taxbiiran xalladayn ay laxasantu laka taxsiinan bay la mid tahay warka waa fahanteen oo markaasoo eh, noqon mayso weeye istus ma noqonayso nabi maxamed muuse naqdiin ma dhihin riya kaa noqonaysa nabiga in wax fiican la dhegaysiiye ajri baaba laga helayaaba hawsha hawl nabi maxamed wey hawlo kale ma aha ayb nebi maxamed wuxuu jeclaysanaya in la dhegaysiiyo ilaaha loogu dhowaanaya rag cod quruxsan baa jiro oo cajab qaba saxaabado ninkan ka mid ahaayo saalim mawla abi xudayfa ka mid aha caaisha habeen cishaha soo tukatay markaas saalim markuu cishihii tukaday yuu salaatuleil bilaabay qur-aanba bilaabay qayb dambe dumarkay fadhiiday way kici weyda caaisha qur-aankiisii bay la yaabtay way dhegaysatay way dhegaysatay nebi maxamed baa markuu cisho dhamaysto tukaday iska tagay gurigi caaishoon jooginba nabigoo yaaban iyo caaisha mar dambe iyadoo socoto xaggeed masaajidkan ka soo baxay maxaa kugu dhacay wadaad baa i qabsaday tiri nabi alloon ka dhaqaaqi waayey tilmaan wuu tilmaamay way tilmaantay nin noocaan noocaas codka qaabka u akhriyo xool waa la yaqaan ninkaas saalim baa le mawla abi xudayfa alxamdu lilahi aladii jacala fii ummati mila haada waxaa weeyaan wadaadihiina qaarkood hadday islaantiinni wadaad soo ammaanto <laughs> waxa ka dhic waad ogtiin baan u malay saamata mise maaha masayrow ninka masayrowga ada islaamta wadaad ammaantaa ninkii muaadinka ee xasano sawdka wixii ku dhacod garanaysa maalinhaya soomaaliya warkaa way haysaa wixii dareenla laga masayraa ee gabdhaha muslimaadka ah waxaan macanahayn laguma caydhsado ayib alfatxu cala alimaam imaamka oo loo fura aayad ku joogsatay xoog gundhiga haddaynu ku darro axnaaf waxay leeyihiin imaam aayad ku istaagta looma furi karo imaamku laba asaga u door leh inuu qur iska toosiyo <laughs> iyo hadduu dhaqaajin waayo inuu iska rukuuco ninku isku daya imaam aad ku istaagtay inuu u furo u dhaqaajiyo salaaddiisa waa badlay dheh xanaaf halkaasay mareen salaadeed way kaa buraysaa halkaasay taagan yihiin laakiin ahlulcilm wاlmuxadiثiin in imaamka loo furo wey laakiin gormaa loo furi oo imaamku istaago imaamku intuu asagu celcelinahay waa loo kaadin khalad wey in la garab orto albaabka dambey ka soo dhici oo gees bay ka soo dhici oo safka horeo dhan bay ka soo dhici oo midda wuxuu ka soo citaalin meel aan dhoweyn waxaa looga baahno halis weeye cinda ahlilcilmi waad sugaysaa imaamku markuu istaagay oo joogsado markaasaa loo furi intuu isagu raje ka qaba inuu aayaddaas waa la dayn ilan salaadda way buraysaa buri maysaaba laisku hayaaye ha degdegina hawshaa laga fiirsado shaafici waxay dhaheen weliba waa inaad oola qasado qira'at اlqur'aan iyo ufurid haddaad u qasado keliya imaamka inaad ka riddo keliya salaadaadi waxay dhaheen far baa ku godan wej daciifan way buraysaa buu leeyahay halis wey labtirkoodu waxay leeyihin qasadkaas imaamka in loo furaa loo qasti salaadna ku buri mayse bal way ku asixi ayib wax burudda ay la ordahayaan waxay u baahan tahay daliil dheer in loo helo daliil cad bay u baahan tahay baashu ruux muslimoo salaad toos u galay una xidhantay salaadaadi ka kac weeye sheekhu waxay u baahan tahay hawla waaweyn wasana wuxuu jideeyey sala اllah alay slam alfatxa furidda cala alimaam imaamka loo furo idaa lubisat calayhi alqiraa'atu qiraa'adda markii laga gadmiyo ay ka joogsato faqad sallaa salaatan buu nabigu tukaday faqara'a fiiha qur'aan buu ku dhex falubisa calayhi waa laga labay aayaddii ka gadmatay waa garan waaya nabiga ku joogsata wey falama markuu salaada ka baxay qaala liubay ibnu kacab oo xufaadda wuxuu ku yidhi asallayta macana salaad fajar bayna ahayd manala tukatay saaka <clears throat> qaala nacan buu nabi allow haa qaala famaa manacaka maxaa diiday oo kaa hor istaagay an taftaxa calay inaad ii furto ayb inaad ii furto maxaa kuu diiday xadiidkaani marka ibnu xibbaan baa saxiixiya imaam nawowina waa saxiixiyaa fi اlkhulaasa sanadkiisa sanadkiisa sheekh albanina wuxuu ku taxsinay silsilada sideed boqol iyo saddex raqamka ah abu daawuud bayna ku soo maray laakiin xadiidkan aan kaga hadlay sagaal boqol iyo toddobo in rafciga xadiidka uu khata yahay rafcu hada alxadiidi sagaal boqol iyo toddobo markaynu marnay abu daawuud sunankiisa waynu soo tilmaamay inuu khata yahay waxaana ku wahmiyey oo ku khaldamay nin la yidhahda hishaam bin ismaaciil waxaana caddeeyey abu xaatim araazi oo sharxay bayaaniyey bayaan weliba dheer oo ninka akhriya buu ku qancayay laba boqol iyo toddobo cilalka wiilkiisa laba boqol iyo toddoba raqamka laga fiiriyo xaafid bn xajar wuxuu yidhi uu ku dulwadho wuxuu yidhi waqad khafiyat hadihi اlcilaة calى bni xibaan faأkhraja hada اlxadiiثa fi صaxiixi min riwaayati hishaam bni camaar can muxamed bni shucaybin bih wuxuu hi cilada abu xaatim araazi sheega waa sax xadiidka in la rafciyana waa khaطأ laakiin wadaadka ibn xibbaan ah intay cilada ka qarsoontay yuu xadiidka feerme ku taagoo saxiixiisa ku daray annagu waxaan leenaha waxay kaloo ka qarsoontay maxaad tirahdeen sheekh albaani ka qarsoontay haddii la ibn xibbaan ba ciladu ka qarsoontay sheekh hadda waa ka qarsoontay wadaaddaa waxay dhaahdeen imaamka in loo furo aayadda ku joogsatay laga rido xadiid asaxay oo marfuuca ma laakiin saxaaba uu ka sugayay wadaadda sidaa yidhi baa jira hadalkaasi waxbaa iga raacay sax ma aha xadiidku shaahid buu leeyahy min xadiidi musawar ibnu yaziid oon abu daauud ku soo marro xadiidka horeynu sheegnay ku dheganaa abu daauud waa ka aamusay ibnu khuseyma saxiixiya ibnu xibbaan laakiin waxaa la tafaruday yaxya ibnu kaiir alkaahili can ilmusawar waa asaguna ku cilaya abu xaatim araasi afar boqol afartan iyo kow wiilkiisa shaahid labaad buu min ibni can النabiyi cinda اlxaariث shahid saddexdaan dhaho cinda alxaariث abi usama fii musnadihi boqol afartan iyo saddex buqyat اlbaaxidkan ujeeda shaahid afraadoo mursalaa jira oo qisada ubayo weliba wata asaguna bukhaari baa fi juز اqrا'a ku wariya nasa'i fi اlkubra bayhaqi fi الsunan kulligood waxaa ka fiicanoo xadiid qiimo badan ah xadiiثu anas oo xadiid shanaad ah kunaa naftaxu calى اlأimaةi calى cahdi rasuuli الlah sal slam xilligii nebi maxamed a'imadana tujiya aayaddu markay ku joogsato waan u furi jiray xaakim iyo daaraqudi baa wariya oo saxaxu lxaakim xadiidka anas iyo axaadiita maka la fiiriyo xadiikaas anas waa saxiix labadan hore ee aanu soo kuwan hore soo marna way isku weysanayaan marka alfatxu cala alimaam saxaaba waa ka sugan yahay shaafici iyo axmed ayagu waa fermeeyeen nebi maxamedna waa ka sugan yahay laakiin xadiidka hore aynu haynay ayaa waaan leenaha wahmigaasaa galay wahmigaasaa galay oo khaa riwaayada hore saasa weeye iyadu baabulisticaada toban jeer haddii loo furiyo haddii hal mar loo furana waa isku mid weeye alisticaadatu ilahay in la magan galo iyo wataflu in la candhuuf tufto fi salaad salaada gudaheeda lidafci lwaswasati waswaska iska difaacidiisa shaydaan baa adoo tukana wax kugu akhriyey inaad ilaahay ka maangeli ood bidix muxuu aha tuf u dhihi bimacnaa neefta tufi tafliga neef baasaa u tufaysaa hadday candhuuf yar raacdo oodan adu u qastin dhibba ma laha wax tuf la yidhi candhuuf lagama reebi kare wa qaala lahu cuثmaan ibn abilcaas athaqafi anaga wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina shayطaana shayطaankii qad xaala wuxuu kala teeday baynii wa bayna salaati wa qiraa'ati aniga salaadayda iyo qur'aan akhriskayda isku kaya diidan yahay markaan salaada galaba daf buu ileeyahay qur-aankiiba iga khaldahaya yulbisuhaa calaya wuu iga gedmin qiraa'adii buu kaa gedminhaya qur-aankiibuu kaa labi wabuu aayaddan aayad lahayn iskugu kaa qabatiin sami aan jirin buu sood iskugu hailin marka waka nabi allo waa dhiba baalkaas iga dhabo dacwadana waxay ka timid markuu reer bani aqiif islaameen sanadkii sagaalaad wafdigii yimid baa ninka nin yaroo da'yar buu ahaa laakiin qur-aan badan buu yaqaanay ninka u fiicnaa buu ahaa nabi maxamed baa amiir oga dhigay reer aqiif adaa amiirka abud orod markuu muddo camal ku maqnaa yuu sanadkii tobnaad yimid isagoo dacwoa nabi allow hawsha way kala socotaa laakiin ninkii shaydaan ahaa waa salaaddii nafta igu keenay buu ee bal siddex soo dhowo baa le intaa laguma daynin feedhaha laga garaacay horta waa la ulqiyeeyey ruqyaa la saaray ujuurun baan laga jidin mooyeene nabigu xaabadku ka garaacay meeshan meeshan baallu fadhiistaan moogtahay meeshuu nabigu ka garaacay uu ku tufu u duceey orod buu mar dambe arki maysida maalinkai baa ugu dambaysa baallahan soo noqnoqon haya wadaadka wax ku tufay ogyihiin usan tabar laaye marka waxaa weeye qur-aanka adiga adugu waad ku qiimaysantihiin sida badan qur-aanka isagoo barakaysan haddana wuxuu rabaa seebtu ma ninka wax ku dilhayaa mise ayada wy horta seefuu fuli haysta maxay kuu tari wuu la kiciye ya siday ku dhacaysaaba ninkii reeqalaad muxuu yidhi qorib waxaa loo dhiibay kaasa le colkas ka dhici aad waxaan aaga yaaba inaan sii dhici waayo buui qori buuxaa loo dhiibay mirqa laafaa waxaa la war colka galoo naga dhici waaka qorigaas raggi waa iska socdaay gal hawsha markii la sii socday maxaa la soo qoriga firfirinhaya waana buuxaa hadda qoriga cusub weeye wuxuu hi aad waxaan aga cabsan hayaa inaas ii dhici waayo buui <laughs> nin walba qori buuxuu wadaa maxaa adiga dad kaa saaray marka waxaa weeye seebta iyo qorigu wuxuu ku taraa ninka waday ku xidhatay qur-aankuna ninka akhrinhaya wax badan buu lukuleeyahay wax badan buu lukuleeyahay isagoo qur-aanku barakaysan yahay faqaala rasul lah wuxuu daaka shayطaanu wey low khinzib la yidhaahdo ma ujeedaa waxaa la kala yaqaanaa qabaa'ilkoodii waxay kala yihiin ninkaa waxaa l waa la yaqaan shaydaanka ku dhibay mooryaan buu ka tirsan yahay khinzib la yidhaahdo daaka shayaan yuqaal low khinzir nabigu xadiid buu ku sheegay jinku inay dhowr kooxood yihiin koox reeguraa iyo koox xamaarato halaq iyo maasalweley iyo abeese iyo hangarle iska dhiga iyo qaybo duula qaybaha duula ee ruuxaanta isku sheeg qolyahana rogay weeye haweenkeenna iyo dadkii rogay soomaalida faidaa axsastahu markaa dareento inuu soo gelahayo fatacawad ka magangal bilaahi eebbe minhu xaggiisa wadful candhuftufa ama tuf calaa yasaarika dhankaada bidix alaaan saddex goor u candhuuftufo waa quurso wey isagaad quursanaysa waad daraabaysa waxaad leedahay waxba ma diid weygaa iswaal foodaa ku gelinaya waa loo hanjabhaya ila moogtu waa la iswaabsadaaye fafacaltu daalika sidaasaan yeelay faadhabahu اllaahu cani ilaahay baa i dhaafiyey sharkiisi iyo balaayadiisi waxaa ku jira marka inay bannaan tahay salaada dhexdeeda in shaydaan ilahay laga mangalo oo la cudubilayso oo weliba la candhuuf tufan kara dhanka mxuu ama la tufi karo dhanka bidix xadiidku macaanidaasubaa ku jirta arukuuc rukuucdiiba u baab yahay uma kaana qira'a way soo dhammaatay qur-aankii halkaasuu sheekh ku shaydaanku weerare in layska difaaco ilah laga mangalo ku gebagabayay hadda wuxuu bilaabahayaa afcaashi rukuucdii baa wixii aan ka gaadhna aan markaa kitaabkii ma dhowo ramadaanna waa gebagebo haddii alla yidhaahdo berri khamiista cashirku wuu jiraa jamcaha inaan ku dari kooniyo in kale berri baan go qaadanhaya haddii alla yidhahdo uma kaana salى اllahu عalيه ali waslm arbacada su-aal loo ballansanaa berri baan insha allahu tacaala gelinaya haddii alla yidhaahdo marka laakiin maanta cashirkan wadi intaan wadi karo kitaabkii miyuu dhow yahay sumaaratankii lama yaraystaa la yidhi ramadaanna maanta buu ku maraya toddobiyo toban waxaa idin dhiman waa maxay labayo toban baad hubtaan soodinkii labaatan iyo sagaal na afurin jireen ma ahayn uma kaana salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa idaa faraga min alqiraa'ati qiraa'ada markuu ka dhammeeyo uu ka farxasho sakata saktatan aamus buu aamusi jiray wax yar buu nasin jiray markuu qiraa'ada dhammeeyo uma rafaca yaday gacmihiisu kor u qaadi jiray cala wujuuhi اlmutaqadima qaabkii soo hormaray fii takbiirati اliftitaaxi furfurashadii allah akbarteeda ku soo hormaray wa kabara waa takbiirsan jiray wa rakaca waana rukuuci jiray wujuuhduu soo sheegay sheekhu labay ahaayeen saddex wej bay ahaayeen saddexda wej baan idhi mid baan idhi socon maayo kee ahaa inay horayso inay takbiirtu dhacdo mar dambana gacmahaad soo qaato markaasi wax ku dhaqmi ma jiraan idhi ayb wej daciifa oo xanafiyin mutaakhiriina mayna tol kale waan weynay soo idinkina yidhi ma aha in xadiidku waa in la fiiriyo iyo naska loo fahma siday salafku u fahmeen salafkii wariyey maxay ugu dhaqmi waayeen saxaabe iyo taabiciin baa wariyey maxay ugu dhaqmi waayeen hadduu maxfuud yahay inaynku dhaqmi waayeen wuxuu ina tusahayaa inuusan maxfuud ahayn oo agtooda uusan ka sugnayn waa lahayaa aduu keen waa kane waa kaa sugaynaa ilaa qiyaami saaca almihim wkaasaa alimaam shaafici ra'yiga uu maro xadiidku waa aslu mustaqilu binafsihi laa yaxtaaju ilaa camali hayrihi waa asal guuda uu ka hadlo laakiin ragga nuqaada muxadisiinta ah si ibnu rajab alxambali uu ku sharxay fii cilal tirmidi waa cilatun fi lxadiid cilay ka dhigahayaan oo u deliishanayaan inuusan maxfuud ahayn riwaayadaas iyo lafdigaas hadday saxaabo iyo taabiciin ku dhaqmi waayeen waxay u deliishadaan inuusan maxfuud ahayn mutaakhiriin dambana ay ku khaldameen marka shaafici waa runtii wuuna sheegaa laakiin ibnu rajab alxambali wuxuu leey ra'yigaasi ra'yi jira ma aha bal ceelka soo qori kadibna beri isku kankeen waa ta wa wuxuu amray in sidaasi loo rukuuco loona tukao loo takbiirsado loo rukuucaan ujeedaa almusi'a salaatahu faqaala la wuxuu ku yidhi innahaa ay qise eh inaa warku wuxuu yahay w waba qisaas ka dhihin xaaladdu waxay tahay w go mahadhadu waxay tahay laa <laughs> tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisu ma dhammaystirmayso xataa yusbiqa alwudu'a ilaa weysada uu ku xeeldheeraado kamaa amarahu llah suu rabbi u faray uma yukabiru اllaha alla u weyneeyo wayaxmadahu uu ku mahadiyo wayumajidahu u sharfo weyneeyo wa lagu kala dhigdhigahayo wayaqra u akriya maa tayasara wixii fududaado meel quraan qranka aggiisa uga fududaado mima kii kamida calamahu llahu rabi uu baray waadina lahu idmay fiihi bimacnaa adinkan waa adinkii kawniga qadariga kii sharciga ma aha idnigaani waa idnigii qadariga ee ilaahay kumakansiiye ku karsiiye wey ilaahay quraan in la akriya waa horu idmay faqra'u maa tayasara qur-aanka lagu yidhi tan mid wuxuu alla kusulansiiya loo jeedaa uma yukabiru waa takbiirsan wayarkacu waa rukuuci wayadacu yadayhi gacmihiisuu saari calaa rugbatayhi labada low ama labada jilib xataa taطmaئina ilaa ay xasisho mafaasilu xubnihiisu jamcu mifsal wa tastarkhi ay dabacdo adoo gegan oo sii ordina hadda horta ku nas rukuucda iskala bixi xubin walba meeshiisa ha fadhiisto xubnun ha dabceen alxadii xadidki dheeraa weeye xadii musii salaatin laba ariiq laba saxaabi ka yimaado midna aan muran lahayn midna muran badan ku jiro waan soo sheegay ayib sifatu rukuuci qaabka loo rukuucahayo wa kaana salى اllahu alيه wasalam yadacu rukbatayhi yadacu kafayhi labadiisa cab buu saari jiray calىa rukbatayhi labada low buu ku qaban jiray wa kaana ya'muruhum bidalika sidaasuuna fari jiro labada low waa in gacmaha lagu qabto wa amara bihi aydan wuxuu amray wadcigaas almusia salaatahu amray kamaa mara aanifan sidii mar dhaweytu soo hormartay wayadacu yaday calaa wa kaana suban wuxuu ahaa yumakinu kii ku hubsada yadahi gacmihiisa min rugbatay labada low si fiican ugu qaban jira wey korsaarid ma asa ah aad moysa inaad ku qaban waad saari ayib kaannahu aad moodo qaabidun qabanayo cantuugayo ama uu tuudinayo calayhi macda sida adoo lawyaha qabanaya oo tuujinhaya yaa u qabanaysa intan dambe kaannahu qaabidun calayhima sheekhu hoosta xadiidka wuxuu tiri bukhaari bukhaari kuma jirto lafdigaas kaannahu qaabidun calayhima intaa iska ogada wa kaana sala اllahu alay wasalam wuxuu yufariju kii kala baxsha bayna asaabici farihiisa lowga markuu faraha ku qabanayo wuu kala bixin jiray saas ogu qaban markaad saa ugu qabataa la rabaa saa ogu qaban mayse waa inaad saa tidhaahdo lanno fara hadaadan kala bixin lowgaba si fiican u qaban mayse inaad tuujisaad lowg hadaad doonaysood cuskato waa ina faruhu kala baxaan midda kale cidhibta la saari lowga ee lagu riixi cidhibta baabacada ee lagu riixaya lowga xanuun bay keentaa caafimaad ahaan aad ha looga taxadaro laakiin markaad gacantoo buuxa lowgaas taabtood ku qabato lowg waxba noqon maayo caafimaad baa ku jira lowgaa kala filqanhaya waaga dambe quraankurtaa wareegayso riix maysa halis wey marka nabigu cibaadana waa wadaa hawl caafimaadna waa kuu sheegahaya ka taxadarahaya wa amara bi nabigu wuxuu faray musiia salaata intaad yartaa dareemi maysa lowgu ku adagyaa ma ogtahay boqon adag iyo seedo alaab baa ku xilaba laakiin hadhow markaad raabaqdo ood hore u badato adaa dareemi doona baalkaad riixaysay dhibka kuu keeyi ayb fa qaala wuxuu ku yidhi musii salaati wuxuu ku yidhi idaa rakacta markaad rukuucdo fadac raaxatayka labadaa sacab labadaa baabac raaxadu waa tan calaa ashcad calaa rukbatayka saar uma farij kala gee bayna asaabicka farahaada kala gee uma farij bayna asaabicka kuma iman xadiidka musii salaatihi axaadiid kale ku timid taana ha la ogaado tan uma farij bayna asaabicka lafdigaas xadiidka abi hurayra iyo kii rifaaca ibnu raafic ku yimid musii salaatihi kumaysan imanin axaadiid kalaa tilmaantay lafdiba ku yimid uma farij kala gee bayna asaabicika uma mkus nagow oo rukuucda ku nagow xataa yaahuda kullu cudwin xubin walba maakhadahu meeshiis uu ku noqdo dhabarku uu tooso miskii ay kala baxaan luguhi ay togmaan gacmuhu ay taagmaan wa kaana salى اllahu alayh alih wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yujaafi mid dheereeya wayunaxi fogeeya baa ku fiican wayunaji baa anig ii wayunaxi baa fiican wayunaxi dheereeyaa mir fiqayhi ladiisa jiqil ama xusul can jambihi laba dhinac buu ka fogeyn jiray labada dhinac waa inaan la saarin lagu qabanin saa aadan saa u rukuucin waa inaad ka fogayso kilkishu waa inaad duleeshanto ayib oo cududaadan iyo ganacaadan aysan isqaban dhinacaadu way kala fogaadaan wa kaana yujaafi waa dheerayn jira wayunaxi waa fogayn jira mirfaqay labadiisa xusul can jambahi laba dhinac buu ka fogayn jiray markuu rukuuc ahay waa inaad saa u furto tijaabi cumar tos halka rukuuc inkastoo nin buuran ku fiicnaan lahayd baasho agga isu gudub agga isu gudub sidaan haa hoos u deg agg u soo dhag nin wax duuban hayaa ku maagane ma aqaan sidaa waa inay noqoto laga fogeeyo isku dhaji haddaan aan fiidha sida xunay la diidan yahay ya dhabarku waxaa weeye doodiisaa sidaan u malayna baarak allah fiik iska fadhiis xayaaka allah waa in laga fogeeye wa kaana wuxua idaa rakaca markuu nabigu rukuuco basata dahrahu dhabarkiisuu fidin jiray oo fiirsada hadda dhabarkiisuu fidin jiray wa sawaahu waana simi jiray xataa low suba xataa low suba calayhi اlmaa ilaa haddii biyo lagu shubo lastaqara biyuhu ay sugnaadaan nabaga rasul isu tusimahayay biyo haddii lagu lagu shubo biyuhu xaggana u daadan mayaan xaggana u daadan mayaan horayna u shubmayaan gadaallo u shubmahayaan dad waxaa jira si walba isu tago nabarkooda usan toosaynin horaan bay duud waxay lahaayeen saa ah. marka waa waa jirtaa ayib xadiidkan abu xaatim araazi baa ku cileeya bilirsaal wuxuuna sheegay ana almaxfuuda huwa alirsaalu lalwaslu saddex boqol sagaashan iyo toddoba cilalkiisa cilalka wiilkiisa nabi xaatima laga firiyo wuxuuna yidhi laysa dikruhu can ilbaraa'i bimaxfuud xadidka waxa laga wariyay xadid bara bn caazib can rasuulilah kaana idaa rakaca basada dahrahu wasawahu waana simi jiray xataa low suba calayhi اlmaau lastaqara laakiin daara qudni baa wuxuu na abu xaatim ka rido wuxu adku sheegtay ma aha asaga inuu ma sheegin laakiin wuxuu rajacay inuu xadiidku mawsuul yahay wasliguu rajaxay aad buuna hala muraajiciyo cilalkiisa mujalladka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo shan wa fi lbaabi axaadiiun kaiira xadiidka bara ibni caazib hadda aynu haynaan ugu asaxsan ugu fiican maxaa yeel dariiq mid ka mida ah, waaba xasan inta kalena waa makhrati ka marka in loo rukuuca la intan hore wa kaana idaa rakaca basata dahrahu wa sawaahu hoosta sheekh wuxuu kuu qabtay bayhaqi baa bisanadin saxiix ku wariyey iyo bukhaari intaasi bukhaari kuma jirto basata dahrahu wa sawaahu lafdigaa bukhaari kuma jiro ee macnihiisaa ku jira sahara dahrahu baa ku jira oo laisku haysto ma fooririn baa mise waa taagid laakiin kan wuxuu ku cad yahay in nabigu uu toosin jiray waqaala lilmusii'i salaatahu wuxuu ku yidhi faidaa rakacta markaad rukuucdo fajcal yeel raaxatayka labada baabacdood calaa rukbatayka labada jilib ama low ku qabo wamdud taag dahraka dhabarkaadana toosi wamakin ka bogo lirukuucika rukuucdaada rukuucdaada makami macna waa maxay rukuucda ka bogaa loo jeedaa ah, si fiican u rukuuc xadiidka abi xumayd asaacidi fi lbukhaari sideed boqol labaatan iyo sideed waxaa ku yimid waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatay saas waa ku yimid hunaana waa ku timid wamakkana lirukuucihi wa kaana suban wuxuu ahaa hawsha waa lagu sharxayaa laa yasubu ra'sahu madaxiisa midaan shubin buu ahaa madaxiisa ma shubi jirin sidii dameeraha dameeraha mogta agga yar fooraraan saas walaa yuqanicu mana qoor taagi jirin sida dhurwaagoo kale dhurwaagu qaar taagan yahay somayda ayb walaakin bayna daalika waa u oo saasuu ahaa wey waa inaad toosintaa toosin karto hadduu dhabarku toosayna markaad gacmaha taagto xagashan baa la godaa leannu xagasha waa la godi karaa iyo lama godi karo waad ku haysteen laakiin wax kaaga imaan ma jiro laakiin dhabarka aadan toosinin salaaddaa ku buraysa marka saa dhabarku u tooso haddaad tahay qolyaha yar eh, mxuu ahaay eh, aad mooddo inay sabarada ku jirto aad tahay waxaa weeye gacantan xagasha duleeli markaa walaakin bayna daalika intaasoo u dhexeeyey wujuubu طumaaniinati maanta intaa inoo joogo wallaahu aclam